bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu xuruufi اlcila wاlwaaw wاlyaau jamiica wاlأlif huna xuruuf الاctilaali اlmuktanif inta wuxuu kaga hadlayaa xuruuf oo xuruuf اlcila loo yaqaano markaasuu yihi wاlwaaw waawdi io wاlyaau yadi iyo walalifu aliftii jamiican xaal ayihin dhammaantood huna saddexdaas xuruuf اlictilaali jirada xuruuftoodii waayo almuktanif almuktanifa ee gaararaysatay oo ficilka iyo isimka gaarka ka gasho yacni meesha ugu dambaysay ka gashaa marka almuktaniftaas waxaa weyaan almuktanifa shicirkaa u diida walalif a la fiirinaya marka saddexdan haddaad aragtid inay ficilka ugu dambeeyaan walwaawu ficil hadduu waaw ugu dambeeyo yadcuu la yidhaahdo ama ya ay ugu dambeyso yarmii la yidhaahdo ama alif ay ugu dambeyso yardaa iyo yakhshaa la yidhaahdo ficilkaas muctal ah lagu magacaabo waa jiran yahay xuruuftan sideed iyo labaatanka xaraf saddexdan ah xuruufulcila laga yidhaahda waxaa loogu magacaabay xuruufulcilane curda للسquuط و للxadfi wa lictibaaraat ukhraa waxyaalo badan bay ayada ay ku tahay inay ku dhacdo khatar marka saas markay tahay yaa waxaa la leeyahay xuruufulcila lagu magacaaba hadday asmaadii gasho oo isimkii hadday alif ugu dambayso alfataa i muusaa iyo ciisa la yidhaahdo ama ay macnaha ya ugu dambayso alqaadi alhaadi alraami alwaali almushtari la yihaaho ya ugu dambayso asigana muctal baa la yihahda laakiin magaca uu leeyahay marka xuruuftan markay asmaada ku jirto hadday ya tahayna isimka manquusa loo magacaabi doonaa hadday alif tahayna maqsuura lagu magacaabi doona lama dhahayo waa isim muctal e lama dhahayo ficilka markay ku jiraan yaa muctal la yidhaahdaa mustalax istilaax leewa laakiin macnaha waa isku dhow yihiin laakiin ma jirto waaw aakhirkiisa maxaan ku iraahdaa isim aakhirkiisa waaw uu yahay ma jirto waaw isim dhexda way ka gashaa laakiin isim carabi oo waaw ku dhammaanaya ma jirto sidaas awgeed lama dhahayo isim oo waaw ku jiranaa jira lama dhahayo khulaasatu lqowl walwaawu waawdi io walyaau yadi io walalifu aliftii jamiican xaal ay yihiin hunna saddexdoodaba xuruufu lictilaali jirada xuluufteedii weeyaan almuktanif almuktanifatu ee macnaha gaararaysato macnaha isimka iyo ficilka gaarka ikhtinaafka waxaa la yihahda shay dhexda shayga shayga labada gees ka maro oo dhexda wax gestaa muktanif la yidhahda laakiin hadda wuxuu u jeedaa muktanif almutatarifa aakhirkay ka gashaa sidaas unbaa loo jeedaa kan hadda iska hordhaac le waay laakiin xuruuftan fiiri hadday asmaada ugu dambaysane manquus iyo maqsuura la dhihi doonaa hadday ficilka mudaaric ugu dambaysana ficil muctala la dhihi doonaa sidaas unbuu ula jeedaa wاlwaaw alwaaw lilاstinaaf alwaaw mubtada marfuuc bاlاbtidaa w calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlyaau alwaaw xarfu caطfin alyaau macطuuf calى اlwaaw wاlmacطuuf calى اmarfuuci marfuuc w calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlalif alwaaw xarfu caطfin alalifu macطuuf calى اlwaawi wاlmacطuuf calى اmarfuuci marfuuc w calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi jamiica xaalu min الثalaaثة mansuub calaamaة nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi huna mubtada thaani lannahu waawdi waa mubtada wixii lagula cadfayna waa mubtada oo ya-di iyo alifti sidaasaa huna loo jamciyey huna mubtada damiir munfasil mabniyun cala اfatxi fi maxali rafcin mubtada thaani xuruufu khabaru lilmubtada thaani hunadi marfuuc calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi xuruuf mudaaf alictilaali mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi haddii almuktanifi la yiraahdo almuktanifi w alictilaalkii almuktanifi ee macnaha geeska ka maray almuktanifi sifatu lilictilaal wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasra daahira laleeyahy haddii almuktanif daruuratu shicriyaa keentee almuktanifatu ay eed haddii asalkeeda la yidhaahdo sifa oo xuruuftay noqona xuruuftii almuktanifatu sidaas waa labadaba icraabu lismi اlmanquusi wاlyaau fi اlqaadi wa fi اlmushtari saakinat fi rafciha wاljari wa tuftaxu اlyaau ida maa nusiba naxwu laqiitu اlqaadiya اlmuhadaba wnawin اlmunakara اlmanquusa fii rafcihi wa jarihi khusuusa taquulu hada mushtarin mukhaadicu wafzac ilaa xaamin ximaahu maanicu wahaakada tafcalu fii yaai shaji wa kuli yaain bacda maksuurin taji hada idaa maa waradat mukhafafa fafhamhu canii fahma saafi lmacrifa inta waxaan ka gelaynaa isimkii manquuska ahay manquus waa luqadiiaba kutinaysa manquus ism mafcuul min naqasa manquus midkii la nuqsaamiyey waay oo wax laga jaray lafdigaas waxa manquus loogu magacaabay hadda fiiri isimkan qaadii ahay markii yadi laga gooyo la yihah haadaa qaadin la yidhaahdo ya baa laga nusqaamiyey marka manquusaasaa loogu magacaabay aslan tacriif ahaan waxaa la yidhahdaa isim manquus kulu smin mucrabin aakhiruhu yaaءu mukhafafa maksuuru maa qablaha marka kulu ismin haddii la yidhaahdo waxaa ku baxay ficilkii ficil hadday ya ugu dambaysa manquus lama dhahay muctala laleeyahay hadda fiiri alqaadi isim waaye ya a u dambayso manquusaan leenahay laakiin yarmi ficilkaas oo ya u dambayso muctal baa laleeyahay sida musطalaxo lagu heshii waay kulu smin mucrabina la yiri haddii isimka mabni ou yahay alladii iyo allatii oo kale ya-a ugu dambayso manquus lama dhahayo waa mawsuul mabni ah kuma jiro mucrab aa la rabaa dayib kulu smin mucrabin aakhiruhu yaa un mukhafafa ya-da waa la rabaa inay shidneen haddii alqaadiyu la yidhaahdo alshaaficiyu albasriyu haddii la yidhaahdo ya-daas isimka ay gashay ya-da shidan manquus lama yidhahdo mansuub a ah la yidhaahdaa icraabtiisana caadi ay ugu muuqanayo isimkii saxiixay la mid tahay maksuuru maa qablahaa la rabaa ya-da hadana markii isimka manquus ou noqonaa waxa ka horeeyo inay hoos dheg yihiin alqaadi almushtari alwaali cayni ama cayni yadas ya mutakalim waa iska dhaf eh, markii saas ay tahay waxaa ku baxay haddii ya-di waxa ka horeeya kordhig ay tahay ama ay reeban tahay hadda dhabyun haddii la yidhaahdo dhabyi waa isim waa mucrab yaa ugu dambayso ya mukhafaf waa ma shidno laakiin maa qabligeeda maksuur ma aha waa reeban yahay dabyun waa cawshi wa marka shuruudaas haddii laga helo isimkaas manquusa la yidhaahdaa hadduu manquus noqdana axkaamtan aan kuu sheegi doono you lahaa doonaa kuleeyay musanifka markaasuu iri walyaau ya-di oo fi lqaadi ku jirtay iyo wa fi lmustashri ku jirtay saakinatun way reeban tahay fi rafcihaa godaalkeeda fi xaali rafciha markii la rafcinayo iyo waljari fi xaali ljari iyo markii la hoos dhigayo isimka manquus laba xaal uu leeyahay xaalada koobaad musanifku mid kuu sheega waa hadday al ku jirto alqaadi almushtari alhaadi alwaali al hadday ku jirto icraabtii fii xaalati rafci iyo fii xaalati اljari waa lagu qadaraa waxaana loogu qadaraa liajli thiqal oo waxaad leedahay jaaa alqaadi meeshii laga rabay jaaa alqaadiyu sidii jaaa muxamedun loo lahay oo qaadiyu in la godo la rabay godaalkii waa la tuuraa yadi baa craabti lagu qadaraa marka waxaad leedahay marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadara maxaa loogu qadaray lithiqal damadii way ka muuqan kartaa laakiin carabkay culays ku tahay in la fududeeya awgeed yaa sukuunkii loogu bedelay oo jaa alqaadi waxaad leedahay warada almushtari ulaam waxaad leedahay alwaali sida hadda aan soo dhaafnay waa markii al ku jirto fii xaalati rafci iyo fii xaalati اljari icraabti waa wax lama goynayo yadi lama goynayo waa joogtaa yadi yaadii oo joogtaa craabti lagu qadara waxa loogu qadara lithiqal waay xaaladii kale waxaa noo hartay nasbadi wa tuftaxu lyaau yadi waa la kordhigaa idaa nusiba isimkii manquuska ahay oo asha watay haddii la kordhigo yadiisa waa la kordhigayaa naxwu waxaa weeyaan laqiitu waan la kulmay alqaadiya aan la kulmay almuhadaba alqaadi lama dhahayo sidii markuu marfuuc ahaa iyo majruurka ahay sidoo loo dhihi jiray looma dhahayo laakiin way ka muuqanay maxaa dam maxaa rafcadi loogu qadaray jarkani loogu qadaray fatxadin loogu qadari waay waxaa lagu leeyahy fatxada akhafu lxarakaat weeyaan maadaama hiya akhafu lxarakaat culayskuma sugno in icraabti yadi laga muujiyo fatxadi la saaro aan la goynin oo raaytu aytu lqaadiya la yidhaahdo ajiibuu daaciy allaahi daaciya a daaci laahi lama dhahay marka waa kaa isimkii manquuska ah hadduu al wato ou mucaraf bial ou yahay laba xaalana icraabti waa lagu qadaray lithiqal xaalana caadi bou noqdo isimkii saxiixa lamid oo icraabti waa ka muuqatay markuu mansuubka yahay intaasa iska iloobin wanawin اlmunakara almanquusa fii rafcihi wa jarihi khusuusa tquulu hada mushtarin mukhaadicu wafzac ilaa xaamin ximaahu maanicu wahaakada tafcalu fi yaai shaji wa kuli yaain bacda maksuurin taji hada idaa maa waradat mukhafafa fafhamu canii fahma saafi lmacrifa wanawin god almunakara wanawin tanwiini oo laba shaqalay almunakara midka la nakirey ee almanquusa hadana la nuqsaamiyey fii rafcihi markuu xaalatu rafci ou joogo tanwiin saar io wa jarihi fii xaali jarihi khusuusan gaar ahaan xaaladii labaada laga hadla isimka manquuska ah haddii uu al ay ku jirin isim hadayna al gelin isimka al hadayna ku jirin oo maalayansarif nousan ahayn in la tanwiiniya waajib waay isim kasta oo mufrad ah ama jamcu taksiir ah ama jamcu muanathi saalim ah in la tanwiiniyo haddayna al ku jirin haddii mfrad iyo jamcu taksiir uu yahay inuusan maalanصirifn al rabaa hadduu maalanyansirifna ahayn alna ay ku jirin in la tanwiiniyo marka isimkii manquuska ahay al haddayna ku jirin tanwiinuu noqonaya oo imaa ina tiraa jaaa alqaadi iyo imaa ina tiraa jaaa qaadin ina tiraahd labadaas midkood wa marka al haddayna ku jirin ya-di waa la goynaa fiiri markaan isimkii manquuska ahay alif iyo oo macrifo ah kuma jirto maxaa la samaynaa waa la tanwiininaa markii la tanwiiniyo tilqaa'iyan ya-diisa waa dhici liannahu tanwiinta waxay ahayd nuun saakina nu tanwiintii nuun saakina ah iyo qaadii ya-diisii oo reebanaa kulmaayo iltiqaau saakinayna dhacay yadiyaa la gooy tanwiintii markii yadi fuuli laheed laga gooyo xarafkii yadi ka horey usoo wareegaysaa haadaa qaadin marartu biqaadin alaleeyahay fiiri marka wuxuu ku yidhi wanawin tanwiini almunakara midka la nakireey almanquusa oo haddana isimka manquus ah fii rafcihi markuu godan yahay iyo wa jarihi markuu hoos dhigay khusuusan si gaarnimo ah u tanwiini macnihii yadina gooy tanwiintaasna u soo rar ya wixii ka horeeyey taquulu waxaad leedahay haadaa midkan mushtarin weeyaan mid wax gato oo mukhaadicun oo dadkana dhakro fiiri markaan hadduu isimka al ku jiro almushtarii ala dhihi lahay marka al waa laga tuuri nakiraa laga dhigay waxay noqotay mushtarii ay noqotay asoo mushtarii ah isimkan waa nakiro alna kuma jirta hala tanwiiniyo waxay noqotay mushtariin ay noqotay liannahu tanwiinta nuun saakina a yadina ya-diina mushtarii waa reebneed iltiqaau saakinaynaa ka dhacay yadi di gooy ya-di markii la gooyo tanwiinta meen cidla ku dhacday marka tanwiinta gadaal usoo siji ra yadi ka horeysay dulsaar mushtarin mushtaarin alaleeyahay mukhaadicudaas waxa weeyaan waa dhamaystir wafzac u argagax ilaa xaamid min ilaa xaamid mid wax ilaaliyo xaamigoo ximaahu shirmadiisa maanico maanicun ay tahay mid wax reebayso nin haddii magangal la weydiisto meesha uu ka taliya haddii la gala aan loo geli karin ninkaas magangalyo weydiiso qofka adduunyada intuu ku nool yahay qof oo oo ka awood badan waa weydiisan kara i badbaadi waa dhihi kara laakiin nin dhinta haddaad tirahda i badbaadi ama wax isii shirki aad ku dhacaysa laakiin aطalabu min alxayi fii ma yaqdiru calayh qof oo bani aadan wuxuu awoodo war ninkaana i dilooha maanta magangelye igasi haddaad tirahda ma aha ina shirki ku dhacday ma ah laakiin qabri haddaad u carartid waa khalaas whakada tafcalu fi yaai shaji wa kuli yaain bacdahu kuli yaain bacda masunji wafzac ilaa xaamin waa mushtarin oo kale xaami iyadoo ehdaa la tanwiiniyey yadiyaa la goy yadi ma laga goy tanwiinta waxaa loo soo raray yadii la goy wixii ka horeeyey xaamin a layiri ayb wuxuu musanifka ka aamusay haddii isimkii manquuskaah waa noo sheegay asoo marfuuce eh, haadaa mushtarin waay khabar mubtada waa marfuuc asoo majruurna ilaa xaamin waay waa noo sheegay isimka manquuska oo munakarka ah fii xaali rafcihi waa la godayaa eh, macnaha waa la tanwiininayaa wa fii xaali nasbihina wa fii xaalati jarihina waa la tanwiinina waa fahamnay wuxuu ka aamusay musanifka fii xaalati nasbi wuxuu ugu aamusay isimka manquuska hadduu mansuub yahay ama al ku jirto ama ay ku jirin labadaaba xaalaba isku xugum waa fatxadin way ka muuqanaysaa oo markuu al ay ku jirtay waatan soo dhaafnay laqiitu lqaadiya alalahay hadduu mansuub yahay al ku jirinna waa lamado ra-aytu qaadiyan aad leedahay tadi ya-di sidaasa muuqanay marka waxaa wax lagu qadaraa isimka manquuska ah sawaaun kaana mucarafa biاlalif walaam aw munakaran waxaa wax lagu qadaraa fi xaali rafci waljari laakiin taqdiirkiia kala duwanoo markuu alif iyo laam ay ku jirto waxaa wax loogu qadaraa yadi waa joogta ayadaa lagu qadaraa lithiqali markuu munakar ou yahayne waxa weeyaan yadi waa la goynayaa laakiin icraab ahaan ayadiia lagu ciraabi doonaa sida noo imaa doonto isimka manquuska kaasaa la yidhaahda icraabti aan u laabana walyaau alwaaw istinaaf alyaau mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi fi lqaadi walyaau yadi yadoo fi lqaadi ahaatay fi axarfu jar fi xarfu jar alqaadi ismu majruuru bifi wa calaamatu jari kasratu muqadaratun cala alyaai manca min duhuriha hiqalu aljaaru walmajruur mutacaliqu bimaxduufin wujuuba taqdiiruhu kaainu alyaau alkaainatu fi lqaadi alyaau yadi alkaainatu fi lqaadi alaleeyahy wa fi lmushtari macduufun cala alqaadi ciraabtiisa waa lamid saakinatun khabaru mubtada alyaau mubtadaa aheed marfuuc waa khabarkii wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi fii xarfu jar rafci ismu majruur bfi wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi rafci mudaafha mudaafu ilayh mubnin calى sukuni fi maxali jarin wاljari alwaaw xarfu caطfin aljari macduufa calى الrafci wاlmacduuf calى اmajruuri majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur fi rafcihi mutacaliq bsaakina wlyaau saakinatu way reeban tahay fii rafciha fii xaali rafci ay reeban tahay wa tuftaxu lyaau idaa maa nusiba naxwu laqiitu lqaadiya almuhadaba alwaawu xarfu caطifin tuftaxu ficlu mudaaricu mabniyu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi tuftaxu tuftataxu tuftaxu alaleeyahy hadday musama o ahay lahay taftaxu ala dhihi lahay alyaau naaib اlfaacili marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi ayib إذا ظرف الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بتفتح ما زائدة نصب فعل فعل ماض مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو نصب أي الاسم المنقوص والألف نصبها ألفteeda للإطلاق والجملة من الفعل ونائب الفاعل نصب في محل جر مضاaf إليها idaadiya loo iضاafay نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة نحو مضاaf والمضاaf إليه محذوف تقديره نحو qowlika saasaan iska craabina لقي فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضم رفع المتحرك والتاء فاعل مبني على الضم في محل جر والجملة من الفعل والفاعل لقيت في محل نصب مقول قول المحذوف naxw qowlikood laqiitu aad ku qowshay alaleeyahy alqaadiya mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi almuhadaba sifaة lilqaadi wa sifaة mansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi walalifu liliطlaaq wa nawin alwaaw xarfu caطfin ama xarfu اlistinaaf nawin ficil amar mabniin calى الsukuun وإنما kusira تkخلصا من التقاء الساkنين والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت المنkر مفعول به منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاهرة في آkhره المنقوص صفة للمنkر وصفة المنصوب منصوب وcلاaمة نسب فتحة ظاهرة في آkhره والألف للإطلاق في xرف جر رفع اسم مجرور بفي وcلاaمة جر كسرة ظاهرة في آkhره رفع مضاف الhاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر الjاar والmajruur mتacaliq bnawin wanawin hoos dhig fii rafci fi xaali rafcihi wanawin laba god fii rafci fi xaali rafcihi laba god wa jarihi alwaaw xarfu caطfin jari macطuuf calى الrafci wاlmacطuuf calى majruur majruur calaamatu jari kasra daahira jari mudaaf wlhaa mudaaf iley mabnin calى kasri fi maxali jarin khusuuصa mafcuul mطlq lficli maxduufi wujuba taqdiiruhu akhusu khusuuصa akhusuhumaa ay xaalatayni alrafci waay mafcuul mطlq mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira taquulu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta haadaa ha xarfu tanbiih ismu ishaara mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci mubtada mshtarin khabru mubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlyaai اlmaxduufati liiltiqaaءi saakinayni manaca min duhuuriha hiqalu mushtariyun ou ahay mukhaadicun sifaة lilmushtari wa sifaة اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi mushtarintaas wuxuu kuula egyahay wax hoos dhigan ma aha mushtariyun ou yahay icraab ahaan mukhaadicun marka saasuu ku raacaya ayib wafzac alwaaw xarfu caطfin ifzac ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta ilaa xarfu jarin xaamin ismu majruur bilaa wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى اlyaai اlmaxduufati iltiqaaءi saakinayni manaca min duhuuriha hiqalu xaamiyin ou asalkii ahay xmaa mubtada marfuuc bاlاbtidaa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuriha tacaduru xmaa mudaafu lhaa damiir mutasil mabniin calى dami fi maxali jarin mudaafu ilayhi maanicu khabru mubtada marfuuc calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min اlmubtada'i wاlkhabri ximaahu maanicun fi maxali jarin صifaة lilxaami wafzac magangal ilaa xaamin nin wax ilaaliyo xaamigoo ximaahu a laleeyahy marka jumladaas waa jumla sifa a waxaan hore kugu soo sheegay aljumalu washibhu shibhu ljumal bacda bacda anakiraati sida xaamin oo kale nucuut waa nucuut haddaad maqashida nactina waa sifo ina tirah jumladan fi fii maxali jarin nactun lixaamin ina tirah io sifatun lixaamin itira isku mid waay ayib whaakada tafcalu fi yaai shaji wa kuli yaain bacda maksuurin taji intaa maba la qabayninba wahaakadaa sidaasaa tafcalu ku samaynaysaa fi yaai shaji shaji yadeeda shaji waa isim manquus ah oo haadi qaadiya u lamid yahay shaji waxaa weyaa ninka tiiraanyaysan oo wax lagu dhaliyay xasuus ah ayaa shaji la yihahda ayib io kuli yaain kuli yaa inaad ya-doo taji-u imaanayso bacda maksuurin ya kasta oo isim ugu dambayso maa qabligeedana ou maksuur yahay isim manquusaad ka dhigaysaa tan qaacida guud waay kulu yaa-in fi aakhiri اlismi maksuuru maa qablahaa tafcalu mithla maa facalta biاlqaadi wاlmushtari bmacnaa anaka tuqadiru اlcraaba fi xaalat الrafci wاljari wa tudhiru lcraab fi xaalati nasbi intaas waay markaasuu wuxuu ku yidhi haadaa xugumkan markii isim kasta oo ya ugu dambayso loola dhaqmayo isim manquusi loola dhaqmi jiray waxay imaan kartaa idaa maa waradat yadi hadday soo aroorto mukhafafatan xaal ay tahay mid la fududeeyey haddii ya-da isimka ugu dambayso ay shidneen waa marka isim manquus ka dhigayno haddii yadi la shido isimkaas manquus ma aha ee mansuub ou noqona waxaana la ecraaba isimkii mufradka sida loo ecraabi jiray oo haddaa tiraahda haadaa shaaficiyun haddaa tiraahdi hadda fiiri isimkii yaa ugu dambeyso maa qabligeedana waa hoos dhigan yahay laakiin yadi di ma ahana muthaqalay noqotay marka shaaficiyun khabarmubtada marfuucu calaamatu rafci dama daahira le muqadar wax la yihahdo ma jiraan albasriyu almakiyu eh, asoomaaliyu alkeyta eh, kulli saas waay haddii ya-da shidan tahay isim manquus ma ah haadaa xugumkan markan ula dhaqmayna waxa weeyaan idaa maa waradat alyaau ya hadday soo aroorto mukhafafatan xaal ay tahay mid la fududay ee fa fahmhu faham canii aniga fahma saafi lmacrifati macrifadiisa ninkay saafi ah so wax ugu fahmay igaga faham marka wahaakada alwaaw listinaafa xarfu tanbiih kada kaaf xarfu jarin da ismu ishaara mabniyun cala sukuni fi maxali jarin majruuru bilkaaf waljaaru walmajruur haakada mutacaliqu bitafcalu tafcalu haakada sidaas isku samaynaysa tafcalu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta fi yaai shaji fi xarfu jar yaai ismu majruuru bfi calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi yaai mudaaf ashaji mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة muqadaraة cala yaai manca min duhuriha hiqalu waa isim manquus oo al wato yadi waa joogaysa iyada craabta lagu qadara lithiqali waa hiqal markaan leenahay isimka manquuskay ka duwan tahay oo oo litacadur ah wa kuli alwaaw xarfu caطif kuli macطuufu calى اlyaai wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi kuli mudaaf yaai mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wa kuli yaain tajiiu dha markaas tajiiu ficlu mudaaric marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi taji shicirkaa loo yiri tajiiu waay wاlfaacilu damiiru mustatru jawaaza taqdiiru hiya tajiiu haddii ficilka taa u muanath oo geyba laga hadlaya faacilkiisa wujuub ma aha lamid ma aha markin taquulu ah adiga mukhaaطab lagula hadlay ta'da oo muanathka kaybada ah faacilkeeda jawaaz istitaari waa ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili oo tajiiu fi maxali jarin sifaة lyaai wa kuli yaa inaad ku samaynaysaa ya-doo taji-u imaanayso bacda maksuurin bacda darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi bacda mudaaf maksuurin mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhirihi wاdarfu mutacaliqu bima bacdahu taji-udaasay ku tacaluqdaa wa kuli yaa inaad saas ku samaynaysaa ya-doo tajiiu imaanayso bacda maksuurin mid la hoos dhigay kadib imaanayso ay maksuuru maa qablahaa waay haadaa idaa maa waradat mukhafafa fafhamhu canii fahma saafi lmacrifa haadaa haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada idaa darfu zamaan mabniyun cala sukuuni في محل نصب والظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره هذا xاaصل ay khabarkii ah ma ma زائدة warada فعل maadi مبني على الفتح والtاء cلاaمة التأنيiث والفاaciل ضمير مستتر جواaزا تقدير هي إذا ما وردت هي أي الياء مخففة xاal من فاacل وردت منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاهرة في آkhرiه والجملة من الفعل والفاacل وردت في محل jر مضاaف إليهi idaadyaa loo iضاafey idaada waxay kamid tahay waxyaalaha iضاafada laazimo oo weliba waxaa iyada loo iضaafeeya jumla ficliya iyo jumla ismiya fafhamhu fahm canii fahma saafi الmacrifa tamaamka shicirka le waa iska towsiya الفاء للاستئناف إفهم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب جملدا ففهم لا محل لها من العراب عني عن حرف جر وياء المتكلم majruur bcan mabniyu calى sukuni fi maxali jarin canii hadda nuunta waxaa loo keenay waxay u shidan tahay can oo nuun ahayd oo nuun wadatay iyaa lmutakalim oo hadday afcaasha gasho ama xuruufa ay gasho nuun baa la dhex dhigaa hadda fiiri ficilkii faahima ou ahay haddii u saas ahay daraba fahima daraba ni alaleeyahay liannahu ficilka hoosdhig looma ogolo oo hoos dhiga asmaadu ku gaaraya waa waljaru yastaathiru bilasmaa soo dhaaf yaa ulmutakalimna waxay rabtaa maa qabligeeda inuu hoos maro ou hoos dhignaado wabitaali say ku kulmayaan markaan sidaas awgeeda nuunu wiqaaye loo keeno inay kala badbaadiso marka can nuunteedii iyo nuunulwiqaayadii labadii nuuna laysku idqaamay marka nuuntii oo can ay wadatay waa reeban tahay nuunta lahoos dhigo waxaa weyaan nuuntii nuun lwiqaaya marka can xarfu jar wa nuun lwiqaaya wa yaa lmutakalimi waxaad eh, leedahay damiir mutasil mabniun cala sukuni fi maxali jarin majruuru bcan canii waljaaru wاlmajruur canii mutacaliqu bifhm fafhamhu iga fahm canii aniga iga fahm fahma mafcuul mطlq mansuub calaamatu nasbi fatxa ظaahira fahma mudaaf saafi mudaafu ilay majruur calaamatu jarihi wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة cala lyaai manca min duuriha hiql saafi mudaaf almacrifati mudaafu ilay majruur calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirih waxaa isweydiin ah hadda saafidii isim manquus waay al kumana jirto waxay ahayd in saafin la yiraahdo sidii mushtarin aan u niri io xaamin oo kale laakiin maadaama isimkii manquuska ahay la idaafeeyey tanwiintia ka dhacday asoo saafin ahay ala idaafeey waxaan iri idaafa iyo tanwiin ma kulanto tanwiintii waa dhacday tanwiintii hadday dhacday ya oo liajli tanwiin loo gooyaa soo noqonay saafi marka wuxuu lamiqda asoo al ku jirtoo kale ay lamid noqotay eh, oo sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin